mudankiiyo martida sharafta leh ee madasha soo buuxshay murtiilaha lasoo xulay kuwaan marinka seegaynin waxaan maanta ugu baaqayaa midhihii waayeele gurmad mahadhaduu reebayee maanka lagu kaabo milgaa iyo wixii sharafta sugaa magana weeleeya bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalama waxaynu bilaaban doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo madasheennan oo noqon doonta haddii ilaahay oggolaado madal suugaaneed iyo wacyigelineed labadaba noqon doonta waxaynu halkan ku falanqayn doonaa ama aynu ku faaqidi doonnaa suugaanta abwaanka xuseen nuur axmed oo sheekh xuseen nuur axmed suugaantiisa ayaanu halkan ku lafaguri doonnaa sugaanta abwaanku waa badweyn aad u fara badan waxaynu laakiin caawa qaadaa dhigi doonnaa ama aynu halkan ku qaadan doonnaa haddii rabbi oggolaado labada gaba labada gabay ee magacooda la kala yidhahda bilan iyo gabayga hage intaynan haddaba mawduuca gudagelin waxaynu ku soo dhoweyn doonnaa mikrofoonka walaalkeen maxamed mawlid ismaaciil abwaan qureesh oo ah xubin ka tirsan golaha gurmad ee maansayahaniinta iyo suugaanyahaniinta abwaanku wuxuu isku darsan doonaa haddii ilaahay yidhahdo kelmaddii qur-aanka waxaanu ku hadli doonaa afkii golaha oo ahaa soo qabanqaabiyaha iyo isku soo dubaridaha barnaamijka waxaan ku soo dhowaynayaa abwaan quraysh baan ku soo dhowaynayaa si qur-aankaana inoogu aqriya kelmaddii golahana uu inoo yidhaahdo acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ilaahay baa mahad iska leh iskugu keen keenay madashan boqoran runtii waxaan u wada joognaa ka dhegaysiga suugaanta iyo wacdiga suugaamaysan ee uu tiriyey abwaan sheekh xuseen nuur axmed anigoo ku hadlaya afka golaha gurmed oo u taagan oo ah golo u taagan ama urur u taagan ururinta raadraaca iyo isku iskudabaridka iyo cilmi baadhista kala duwan ee afka soomaaliga luuqadda ama afka soomaaliga lagu samaynayo haddii aan xog yaroo kooban oo aan aada u ballaarnayn idinka siiyo golaha goluhu waxaa la aasaasay labadii kun iyo shan iyo tobankii golaha waxa uu golahani inta badan ka shaqeeyaa raadraaca iyo cilmi baadhista afka goluhu sida aynu wada ogsoonnahay af kastaaba wuxuu leeyahay cid iyagu si gaar ah u danaysa luuqadooda iyo afkooda marka goluhu waxaad moodaa inuu u taagan yahayba amaba wuu yahayba arrin ay ahayd ama ay qasab ahayd inay u istaagaan qaranka iyo dad matelaya ayuu goluhu taagan yahay goluhu waxa uu dhinac istaagayaa inuu ku dhaqaaqa ama uu qabto amaba uu caawiyo cid kasta oo afka iyo dhaqankeennaba cilmi baadhis ku samaysay goluhu sidoo kale waxa uu ka shaqeeyaa badiba soo horkeenidda iyo bandhigidda suugaanta kala duwan ee ay ku kaydsan maskaxaha iyo qalbiyada dadka soomaalida ah meel kastaba ha joogaane si gaara ah. waxa uu u danaynayaa goluhu cidda suugaanteedu ay khusayso arrimaha bulshadeenna taasoo aynu u baahannahay maanta inaynu ku dadaallo sidii aynu u ogaan lahayn dhibaatooyinkaina haysta xalkeedana u gaadhi lahayn goluhu runtii waa golo noocaasa abwaanka oo ah shakhsi ama qof ku sifaysan culimannimo iyo diin ku sifaysan akhlaaq wanaagsan ku sifaysan oo runtii la odhan karo waa dadkii maanta loo baahnaa xagga wacyiga iyo xagga fahamsanaanta wakhtiga maanta jooga iyo dagaalada kala duwan ee inagu socdaa hadday yihiin xagga afka hadday yihiin xagga dhaqanka ee uu dhaqankeennii maalinba maalinta ka dambaysa sii guurayo goobta tan ama koobta tan waxaynu u wada joognaa inaannu idin hor keenno abwaanka wacyigelinta waanada iyo waxsheegmada uu la rabo ummaddiisa abwaanku wuxuu si gaara ah ula hadlayaa qof kasta oo isagu cilmi leh aqoon leh isagoo doonaya farrintaasi inuu qofkaasi ka qaado loona qaado dadka ama aan waxba akhriyin ama aan wax qorin arrintaasi oo ahayd waajib ina wada saaran islamarkaana ah arrin aynu kaga duwannahay ama arrin ay ku sifaysan tahay ba ummaddeennu si gaara ugu sifaysan tahay rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka ayuu inoogu sheegay inaynu nahay ummad iyagu isfaro wanaagga xumaantana iska reeba marka hadalkayga waxaan ku soo koobayaa inaynu si fiican insha allahu tacaala uga meel u meelayno waanada iyo wacyiga uu wacdiga uu inoo soo jeedinayo walaalkeen abwaan sheekh xuseen nuur axmed asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu